watacaala siaan horey u sheegnay dhowrkan maalmooda ramadaan ka harsan ayaan rabnaa inaan mujaladkan aan gebagabayno oon kitaabu alxaj iyo kitaab aljihaad labadaas insha allah aan ka baxno si bacda ramadaan biidn illahi caza wajal aan ugu bilowno mujaladka u dambeeya ama qeybaha u dambeeya kitaabka oo ka bilaaban doona kitaab nikax biidn اllahi caza wajal sidaas ayaan laba ugu dhignay in allah ramadaanka horna wuu noo dhammaanaya biidn اlbaari tabaaraka wa kitaab alxaj ayaan kusoo jirnay baabu taxriimi alqitaali fiih baabu taxriimi alqitaali qitaalka ama dagaalka xaaraannimadiisa baabu taxriimi alqitaali dagaalka xaaraannimadiisa fiihi fii alxaj xajka dhexdiisa in lagu dagaalamo oo dagaal lagu gala xaaraannimada ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka <clears throat> laba kun sideed boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala alimam النasai alي mt abarna mxamed بn raafic alqushayri wa hiqaة xaafid qaala xadaثna yaxya bn aadam wa hiqaة xaafid qaala xadaثna mfadل ibn muhalhal الsacdi wa hiqaة caabid can mansuur ibn muctamir wa hiqaة tabt can mujaahid ibn jabr can طaawuus ibn kaysaan can ibni cabaasin radi allahu tacala canهuma qala u cbdulahi bn cabaas qaala rasul rasuulka wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi waalihi waslem yowma alfatxi maalintii maka la furtay wuxuu yidhi yowma fatxi makata maalintii maka la furtay wuxuu yidhi nabigeena sala allahu calay waslem ina haada albalada baladkan oo maka ah xaraamun waa xaram xaramahu allaahu ilaahay baa xaraan yeelay caza wajalla oo xaram ka dhigay laa yaxilu fiihi alqitaal dagaal gudihiisa lagu dagaalamo ma banaano liaxadin qof oo qabli aniga iga weligiis dagaal magaaladan maka ani cid iga horrayso loo ogolaaday ma jirin wa uxilla lii oo xilli waa lii banay lii aniga saacatan saacad oo min nahaarin maalin qeyb ka mid ayaa ilaahay u banay inaan ku dhex dagaalamo fa huwa xaramka ama maka xaraamun waa xaram bixurmati illah alweyne xaaran yeelitaanka waa xaram ka dhigay caza wajalla marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saas ayuu saxaabadii u sheegay oo wuxuu leeyahay magaaladan maka cid iga horraysay oo loo ogolaada inay ku dagaalantana ma jirin cid iga dambayso loo ogaalan doonana ma jirto anigana saacadda oo weliba maalin gelinkeed ayaa lii ogolaadayo nabig sal allahu alayhi waaalihi wasalem xadiidka laba kun sideed boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam bn said akhbarna qutayba bn saciid qaala xadaana ley bn sacd an xadaana ley bn sacd waa imaamu ahli misr can saciid bn abi saciid eh, kaysaan almaqburi weeyaane waa iqatu tagayara qabla mowti bialaat siniin can abi shureyx abu shureyx alkacbi wa alkhusaaci alcadawi alxijaazi qiila ismuhu khuwaylid ibnu camr wa qiila hayra dalika wa saxaabi jaliila radia allahu tacala an arda saxaabigaas la yihahda abu shurayx annahu isaga qaala wuxuu yidhi camr ibnu saciid nin la yidhaha camr ibnu saciid ayaa wuxuu ku yidhi wa huwa camr ibnu saciidna yabcahu uu diri albucuuha ciidamo u diri ilaa makata magaalada maka yacnii guutooyin iyo wuxuu dirayaa ciidamo oo magaalada maka ayuu dirayaa maxaad ugu dirayaa si ay ibnu zubayr ugula dagaalamaan magaalada marka gudaheeda ninkaasaad u yimid u yimid ninka la yidhaha abu shureyx camar ibnu saciid ayuu u yimid isagoo ciidamo maka u diri markaasaa wuxuu yidhi idan lii i'idin ii ogolow ayuha alamiiru amiirow uxadidka aan kaaga warrame ama aan kuu sheegay qowlan eray iyo hadal qaama uu la istaaga bihi hadalkaas rasuulu llaahi rasuulka sala allahu calayhi waali waslem alhada berri min yowmi alfatxi maalinta maka la furtay maalinta ka dambaysay berideedii hadal uu la istaagay aan kuu sheega samicatu ay maqashay udunaay labadii dhagood ay maqashay wa qalbi qalbigaygana uu xifdiyey wa wacaahu wa absaratu caynaaya labadeyd indhoodna ay arkeen aan kuu sheegaeh iga dhegayso oo ii idin xiina goortii takalama bihi uu ku hadlay takallam uu ku hadlay bihi isaga hadalkaas xamid allah alweyne ayuu mahadiyey nabigeena sal slam maalintii labaad ee magaalada maka la furtay wa ana calayhi wuuna ammaanay uma kadibna qaal wuxuu yidhi ina makata magaalada maka xaramaha allahu alweynaya xaram dhigay walam yuxarimha naas dadkan xaramka may dhigin walaa yaxilu limri'in qof uma bannaan yuminu rumay bilahi alla walyowmi alahir maalinta aakhira an yasfika biha daman dhiig inuu ku dhex daadiyo ilaahay uma ogolo weeyaan ilaahayna uma banaynin wainamaa in kale ma ahne walaa yaxilu imri'in yuminu billah yom a an yasifka biha daman walaa yacduda yacduda inuu gooya biha iyada shajaran geed geedaha caadiga ah oo alle u bixiyey kuwa la tallaalay maahan kuwa alle bixiyey inuu gooyana looma ogola fain tarakhasa hadduu ruqso ka raadsado ood ka qiildhigta axadun qof liqitaali rasul rasuulka dagaalkiisa fiiha uu maka ku dhex dagaalama maalintuu furinayey faquula waxa u tidhahdaan ina allaha la weyne adina wuu idmay lirasuuli rasuulkiisa uu idmay walam yadan lakum adinka idinma idmi wainamaa in kale ma ahani adina lii wuu idmi ilaahay subxana wa tacaala fiiha iyada eh, gudaheeda inaan kudhex dagaalamo saacatan saacado min nahaarin maalinta ka mid ah waqad caadat way u soo laabatay xurmataha xurmadeedii alyowma maalintii ka xurmataha bilams shalay saay ahayd xurmadeedii ay u soo laabatay walyubaliq ha gaarsiiya ashaahidu qofkii jooga alqaa'iba kan maqan ha gaarsiiya ayuu nabig ileh sala allahu calayhi waali wasalam magaala marka magaaladan maka waa magaala noocaas ah ninka la yidhaahda camar ibnu saciid ibn اlcaas weyaan camar ibnu saciid ibn اlcaas eh, ninkaas reer bani umeye ayuu ahaa waa taabici taabici weeyaan suxbo ma lahan oo saxaabinimo looma haayo eh, alimaam xaafid ibn xajar caleyh raxmat ullahi wuxuu le wa musrifan calaa nafsihi naftiisa mid ku xadgudbay oo muxuu ahaa bad ku dhex riday ayuu ah ayuu leeyahay intaas uma dhaafin alxaafid ibn xajar caleyhi raxmat camarkaas marka ibnu saciidka magaalada madiino amiir ka ahaa markii sayd mucaawiya u geeriyooday radia allahu taala arda oo wiilkiis yaziid ibnu mucaawiya khilaafata almuslimiin uu qabtay oo dowla umawiya uu madax ka noqday mubaayacadii iyo ballantii lala gelaayo inuu muslimiinta qofka madax u noqdo waxaa ka hor yimid oo diiday cabdullahi bn zubayr sanadkan waxay ahayd kow iyo lixdanka jira nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam markuu diiday ninkan camar ibnu saciid ibnu caas oo marka iyada gobnatoore ka ahaa magaalada madiina ayaa wuxuu yidhi ciidan weliba cabdillahi bn zubayr wuxuu la wareegay maka iyo mandiqadaas dhasagaa la wareegay ciidanuu marka yidhi ciidan u dir meesha iyada marka ninkaas eh, ha dagaalamo oo magaalada laga soo celiyo oo baycada qasab looga soo qaado isagoo marka ciidamo ku daldala ayaa waxaa weeyaan uu saxaabiga abu shareexa u yimid markaasuu yurniyo dhegeyso meeshaan aad ciidamada ku daldalayso nabigeenna calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi aniga saacad oo maalin ka mid a ah amaba gobol ama gelin saacad ka mid a ah lii baneeyey qof iiga dambeeyana looma ogolo ilaa qiyaami saaca saasuu nabigeen yiri ayuu yihi sala allahu calayhi waali wasalam baabka baabka toban boqol iyo toban iyo labaad xurmat اlxaram xaramka ilaahay xurmada ule ayuu baabkan u baab yahay waxaan soo marnay waxyaaba qaar oon loo ogolayn in lagu dilo marka qofka muxrimka uusan dili karin ama xaram ha jooga ama bannaankiisa jooga laakiin axaadiistii laftirkeedii qaybo ka mid a ah, ah, noo soo noqon doona laakiin marka ayada wuxuu deliishana xaramka markaad soo gashana ayadna lama ogola in la dilo qaar la dili karaa jiro xaramka lagu dili karo ixraamka iyo xaramkay kale yihiin qofka markuu muxrimka yahay xaramka aad xajka xirto isagoo xataa weli dalkiisa aan si fiican usoo dhaafin oo xiran looma ogola intii aan soo marnay markii aad xaramka soo galana waxaa weeyaan xataa isagoon muxrim ahayn oon xaj xirnayn ayaa wax badan aan loo ogolaanayn marka xaramkana wuxuu le xugun muxrimkana xugun ayuu leeyahay axkaamtoodana in badan oo ka mid ah wax badan iska waafaqaan sidaa weeyaan marka xurmat اxaram xaramka xurmad u baabkan u baabay laba kun sideed boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiis xasan saxiix qaala alimamu nasai al akhbarna cimraan ibnu bakar alkilaaci wa hiqa qaala xaddaثna bishr ibnu shucayb ibn abi xamzat alqurayshi wa hiqa qaala akhbaranii abi abihiis waxaa weeyaan shucayb ibn abi xamzat alqurayshi hiqatu caabid can الzuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii qala wuxuu yidhi akhbarani waxa warmi suxaym suxaym almadani mowla bani zuhra alqurashi waa maqbuul anahu isaga samic wuxuu ka maqlay abaa hurayrata uu ka maqlay radi allahu tan arda yquul isagoo le qaala rasul rasulka wuxu yih sal slam yaqzuu hada albeyta beytkan ilahay waxaa kusoo duuli doona jeyshun ciidan fayukhsafu bihim waxaa lala goyn doonaa bilbayda meel bayda la yihahdo ama meel bannaan marka ay joogaan ayaa lala goyn doonaa saasuu nabig yiri sal la slam marka xurmada xaramka iyadoo la ilaaline ayaa rabbigan subxaana watacaala ciidan kusoo dili doona ayuu la goyn doonaa dhulkaas waa noo imaan doonta isagoo sii faahfaahsan xadiidkaas macaanidiisa xadid laba kun sideed boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai raxmatull akhbarna moxamed ibn idriis abu xaatim araazi waa axad alxufaad qaala xaddatna camr ibn xafs ibnu khiyaaf waa iqatu rubama wahim qaala wuxuu yidhi xadaana abi abihiis waxaa weeyaan eh, camr ibn xafs xafs eh, ibnu khiyaaf weeyaan waa iqat faqiihu tagayara xifduhu qaliila fi اlaakhir hy can miscar ibn kudaam alcaamiri alhilaali waa iqat habt faadil qala akhbarnii طalxa ibn musarif alkuufi iqat qaariء faadil can abi muslim almadani waa iqa alaqar weeyaan can abi hurayrata radi allahu ta arda can inabi nabigan wuxuu ku yh sl slm qal nabigan wuxuu yidhi alaa amaba laa tantahi ma dhammaato oo kalama go-da albucuuثu duulaanada ahay amaba ciidamada can haswi hada beyt beytka all inay kusoo duusha kama istaagto oo qolo unbaa kusoo duuri doonta marka muddo la jooga kusoo duuri doonta xataa yuksafa ilaa lagala gooya bijeyshin ciidan oo minhum ayaga ka mid ah markaas ayay ka istaagayaan saasuu nabig le sal allahu alayh waslm xadidk laba kun sideed boqol iyo sagaaliyo toddobaatanaad waa xadiid munkar ah munkarka waxaa wy mukhaalafat addaciif liman huwa aw liiqa sidaa weyaan qofka daciifka ah inuu khilaafo cid iqa ah ayaa munkar la yihahdaa ama xadiidka macaani cadcad oo kitaabkii sunnada nabigeena sal l slm laga lagu yaqaano biyo kama dhibcaana inuu ka hor yimaado markaas munkar ayuu lafdi ahaan u noqonaya xadid laba kun sideed boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiis munkar ah qala aimam sl abarna mxamed ibn dawuud almisisi wahiqaة fadil qala xadaana yaya ibn mamed akufi yaxya ibn maxamed ibn saabiq alkuufi waa maqbuul qaala xadaثna abu usamata wa xamaad ibn usamata iqat habt rubama dls wa fii aakhiri cumrihi kana yuxadid can kutubi hayrihi qala xadaثna cabdالsalaam cabdالsalaam ibn xarb النهدي وثقة xاaفظ لh مناkير عن الdulاني dulاني miya saa idin qoran بضم الdال soo ma بفتح miya mise karo miya الdalاني miya الdalاني w الdalاني أبو khالد الأسدي الكوفي وصدوق يخطئ كثيرا أو كان يدلس can camr ibn murata almuraadi aljamali waa iqat caabid rumya bilirja wa kana laa yudalis can salim ibn ibn abiljacd alashjaci waa iqat wa kana yursilu kaiira can akhiihi walaalkii bn abi jacd muslim inkugu sheega adinka aniga waan waayey waxa uu ka sheegay qaalu xada can akhiihi iqa miya asna ahey ah, tamaam hahey qaala xadaanii ibn abi rabiica alxaari weeyaan waa lahu suxba can xafsa binti cumar ibn اkhaaab radia allahu tacala canhuma qalat waxay tirmuna xafsa qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm yubcau waxaa la soo saari doonaa jundun ciidan ilaa hada aram xaramkan oo kana ayaa loo soo saari doonaa faida kaanuu gortay hadan bibayda meel banaan oo min ardi husifa biawalihim hore ayaa lala gooyaa iyo aakhrihim u dambeeyey walam ma badbaado awsatuhum koodii dhaxa qultu waxaan yidhi ara'ayta ka in kaana fiihim mu'minuun dad mu'miniin haddii ay la jiraan bal ka warran qaala wuxuu yidhi takuunu lahum qubuuran takuunu waxay ataa lahum ayaga gooyintaas dhulka lala gooy qubuuran bay u ahaataa oo ayaga qubuurta muslimiintu ay ka noqdaan oo cadaab iyo khasfigaas qolyahaas la cadaabay kama mid noqonayaan xadiidka waa munkar matni ahaan xadiista la yaqaano oo nabigeena calayhi salatu salaam ay raggii ahbaata ay ka wariyeen yuksaf biawalihim wa waxaa u dambeysay uma yubcahuuna calaa niyaatihim kaas ayaa la yaqaanaa laakiin midkan munkar midkaan uu leeyahay muxuu ahaa takun lahum qubuura taas iyada waxaa weyaan waa baab ninkan maqbuulka meesha ku jiro ad ujeedaan marka tadliis rag ku dhac ayaa ku jira oo qaarkood kutubo hayrihim ka waramaye qaar mursiliin ayaa ku jiraan ya waa de ninka hadda aan mxu aan u waay meel mhm, meel aan u waay a waa nin marka marka waxaa weya nin noocaasa wuxuu la imaaday marka iqaadi atbaateed oo la yaqaano fi saaxiin ku yeelay dheg jaraq looma siinaayo xadidka laba kun sideed boqol iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qala alimam ns akhbarna alxuseyn ibnu ciisa aلطائفي wa صدوq صاحب xadيث qال xadثna سفyان بن عuyeynة wa ثiqة hbt can أمyة بن صفوان wa maqبuل بن cabdاللaahi بن صفوان weeyaan samع wuxuu ka maqlay jadahu awowgii hadduu isaga yahay umaye ibn safwan awowgii waa cabdulaahi ibnu safwan weeyaan jadigiisa <laughs> ninka isaga ah Eh, xilliga nabigeen ayuu dhashay sala allah alay wasalam aabihiina saxaabi waa mashhuur yoqul isagoo ayuu ka maqlay xadaanii xafsa ii warantay bint cumar radia allahu taala ardaha anahu qaala anahu shanii qaala sal la sl rasulka inuu yidhi sal l slm layaumanna waxaa u qasi doona hada beyta beytkan alla jeyshun ciidan yaqzuunahu ku duulaan xataa idaa kaanuu goortay aadaan bibaydaa min alard meel bannaan oo arlada ka mid ah ama baydime loo yaqaano khasifa biawsatihim kuwoodii dhexaad ahaa ayaa lala gooyaa fa yunaadii wuu dhawaaqayaa malagii fa yunaadii cafwan fa yunaadii wuu dhawaaqi awaluhum kuwoodii hore ayaa dhawaaqi wa aakhiruhum fa yunaadii waxaa dhawaaqi awaluhum kuwoodii hore wa aakhiruhum waa isla dhawaaqayaan sidii loo socday kuwa bartamaha marka lala gooyay hal maray dhawaaqayaan markay dhawaaqaan fa yuksaf bihim jamiican dhammaantoodna waa lala goynaya waa dhawaaqaas dabcan waa calaacalki iyo qaylidii iyo ohinti iyo wix la midka ayaa laga yaaba walaa yanju mana badbaad ila shariid mid hal xabo oo baxsaday ama hal halkoo baxsaday mooyane ma badbaada alladii kaasoo yukhbiru canhum ayaga ka warkeena oo warkoodii xaaladoodii sheega intaan ka ahayn dhammaantood waa lala jaraa saas ayuu nabig sal allah alay slam qaala lahu rajulin baa ku yidhi qaala wuxuu yidhi lahu isaga rajulin wuxuu ku yidhi ama uu yidhi ashhadu calayka waxaan dushaada kuu markhaati kacayaa annaka adiga maa kadabta inaadan bay sheegin calaa jaddika awowga wa ashaddu waxaa markhaati kacayaa ninka hadalkan lagu leeya ma taqaanaan waa umaya umaya ibnu safwaan ibnu cabdillaahi weeyaan ayaa waxaa lagu yidhi nin baa wuxuu ku yidhi ashhadu calayka waxaan kaaga markhaati kacayaa annaka adiga maa kadabta inaadan ku bayan abuurin calaa jaddika awowga wa ashhadu calaa jaddika awowgaan waxaan ugu markhaati kacayaa anahu isaga maa kadaba calaa xafsa inuusan ku been abuurinin waashhadu calaa xafsatan waxaan ku markaadkacaya u markaadkacaya annaha iyada lam takdib cala nabiy nabigana ku been sheegin sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu maa yuqtalu fi lxarami min addawaab baabu maa yuqtalu wix la dilaa baabka ayuu baabkan u baabiyey fi lxarami xaramka min addawaabig muxuu ahaa daabooyina waxaan soo marnoo ogsoontihiin muxrim ayay noo ahayd sooma xasuustaan muxrim ayay noo ahayd yacni maa yaqtulu almuxrimu isagoo madiine marka iyada soo xirtay muxuu dili karaa waa soo marnay wixii aan loo ogolayna waan soo marnay laakiin xaramkii u yimaaday qofkii ama muxrim ha noqdo ma garateen ama hayr muxrim ha noqdo maxuu muxuu samayn karaa waa marka muxrimka iyo xaramka baynahumaa khusuusun wa cumuum waxyaana waa isku leeyihiin waxyaana kala duwan yihiin marka taasuu imaamka sheegayaa adilada laftirkeeda in badanoo ka mid ahna waa noo soo noqon doonta waa soo celinaya wuxuu leeyahay eh, faaradii ka warramaya xadaadii ka warramaya ama xidaadii wamaa ilaa dalik saa weyaan baabu maa yuqtalu fi lxaram xaramka waxa lagu dila ayuu baabkan u baabiyo min adawaabi waxyaabaha dhulka dul socda ah xadiidka laba kun sideed boqol iyo kow iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa alayhi akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandali waahiqatun habt xuja qaala ambana waka ibn jarax aru'aasi waahiqatun habt qala xadathana hishaam ibn curwat waahiqatun eh, faqih can abihi abihiis curwa ibn zubayr isna waa la can caaishata radi allah ta ardaha can rasulillah rasulka waxay ka waray sal slam anahu rasulkan qaal inuu yidhi khamsun shan fawaasiqun waa kuwa faasiqyaal ah faasiq weeyaan yuqtalna fi xilli markii meel xalaal ah oon xaram ahayn la joogo waa lagu dili iyo xaramka alghuraabu tukihi walxidaa'atu iyo dafadi walkalbu eyg alcaquur ee boqorgoyska caqrab iyo hangarlihi walfa'ratu iyo jiirti inta waa la dilaa saasuu nabig sal slam xilli iyo xaramba baabu qatli xayat fi xaram xaramka in abeese lagu dilay ayuu baabkan u baab yahay iyo masaski wax la midka ah xadidka laba kun sideed boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qala aimam nsactun akhbarna isxaq ibn ibrahim qala xadana nadr ibn shumayl wa hiqat bn tab qaala xadaana ama anba'ana shucba waa imaamkii can qataada ibni dacama sadusi lbasri qaala samictu saciid ibn musayab waa imaamkii yuxadid soo ka warram can caaishata umni muminiin radia allahu taala an ardaaha can rasulillah rasulka al ayaa ka warnay sal slm anahu rasulkeena qaal inuu yidhi khamsun shan fawaasiqa khamsun fawaasiqu maxaa idiin qorna ninka ya maxaa marka maay ah <laughs> haye shekh xuseen sheekh lamaba hay miya kitaab kale yaa haya nooc kale ah haye sheekh adig kaada maxaa ku qor ma isku noocana kulli kitaabeen telefoonka ah. amsun waase laga yaaba ha taasay u badanta aan fiirin hahey marka kharamka khabar gadaal jiraya khamsu fawaasiqa shan faasiq hahey axsanta allah yibaarik fiik waxaa weeye waa mudaaf mudaaf ilayhi wa khams fawaasiqa shan faasiq khamsun fawaasiqu marka la yihahdo khamsun waxay noqon mubtada fawaasiquna khabarkay noqoni mogta laakiin khamsu fawaasiqa waxaa loo kordhamin waa maalansarif axsanta khamsu fawaasiqa shan faasiq yuqtalna waxaa lagu dili fi lxilli markii meel xalaan joogo aram xaram alxayatu abeesadii waa dad waa tii aan soo marnay waa labada xariiqtan lah walkalbu alcaquur iyo eyga boqorgoyska walquraabu alabqac iyo dukaha goobaha cad lah ama goobta cadlah walxidaatu dafadii walfaratu iyo jiirti intaba xalli iyo xaram waa lagu dila ayuu nabiga sal slam asbaabta loo dilaana waa wax dhib badan abeesadan kale waad aragteen oo waa tii nabigu uu shegay sal slm ama noo imaan doontaba in noocaas duufyateynka ah haddii ay qof saas aada u fiiriyo indhahu beeli haddii islaan xaamilo ah ay waxaa weeyaan ay indhaha saartana ayadna canugeey soo tuuraysaa tukahoo kale dhibkiisa ma yara xadaa'ada dafada waaba inay qabaa'il isku laysaaba laga yaaba intay waxa la cararta la yihahdo hebel axaday kadibna laisku baabaa jiirtana sunteeda iyo dhibkeeda iyo xataa guryahay gubtaa jiirta guryahay gubtaa <clears throat> ya <laughs> kani acmaashaa lama sheegna kolleyba waxaa looga qiyaasan karaa laga yaabaa waxyaabaha idaaga lah oo qiyaas in laga qiyaas waa suuragal waxyaabaha dhibka lah oo oo kuwan dhibka ay leeyihiin lah oo nabiga uusan carbaabin in kuwan looga qiyaas qaato waa suuragal wallahu aclam waaya xadiidka laba kun sideed boqol iyo ahay iyo saddex iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasabt akhbarna axmed bn sulayman rahawa iqa qala xadana yaxya bn aadam wa iqatun xaafid can xafs ibn khiyaat wa iqa can ilacmash sulaymaan ibn imran alkahili wa iqatun habt laakinu yursulu ydalis can ibraahim ibn yaziid annaqaci waa sidaas oo kale can aswad ibn yaziid annaqaci wa iqatun habtun faqiihun mukhadram mashhuur can cabdillaah ibn mascuud radi allahu tacala canhu arda qala cbdillah bn mascuud kuna waxaan maca rasul rasulka ayaan la jirna sal sl khayf meesha khayf la yihah min minan mina masjidka khayf oo taqaanaan oo marka jamaraadka la jooga saas ka muuqda waa halkaas ayaan joognay xiina goortii naزlat ay soo degtay wاlmursalaati curfan suuraddaas ay soo degtay fakharajat waxaa soo booday oo bud soo tiri xayatu abeesa faqaala rasul u sl sl qtuluha dila fabtadarnaha waan u degdegnay fadahalat fii juxriha godkeeda dalq tiri marka waxaa loo deliishana abeesadii in la dili kara iyada oo xaramka lagu jiro ilan mina xaramkay ka midta horaan u sheegnay oo mina iyo musdelifaba xaramka inay ka mid yihiin oe carafana ay xaram baxsan tahay xadidka laba kun sideed boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadis saxix mima qabla xadid ka horreeyay ayuu saxiix ku noqonaya qala imam qala imam ns alي mat abarna camr bn cali falas qala xadaثana yaxya qala xadaثana ibnu jurayj qala akhbaranii abu zubayr can mujaahid can abi cubayda abu cubayda waa camir ibn cabdillahi bn mascuud caamir ibn cabdillahi bn mascuud waa iqa cabdillahi mascuud ayaa dhalay can abihi abihiis cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu arda qala cabdillahi bn mascuud raggan waa taqaanaan camr bn cali falas yaxya bn saciid alqaطaan cabdimalik bn caziz bn jurayj abu zubayr muslim bn tadrus mujahid bn jabr raggaas waa ragga ad taqaaneen marka mararka qaar waan iska dul maraynaa si xifdigiina aad dib ugu ceshataan uga noqsataan qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn zubayr kunaa waxaan ahaynay maca rasulillahi ala jirna sal slem leylata carafat habeenkii carafa la joogay ama habeenka carafa allatii taasoo qabla yowmi carafata maalinta carafa ka horreysay carafa laba habeen ayay leeda la socda waa waxyaabaha adduunka kale aanan jirin habeenka carafa wuu ka dambeeya si ahaanna carafo la iska dhihiyo habeenkii ka horreeya oo sagaalaka ay soo gelayso oo dadka uh, xujayda ay joogaan mina maalin sideedaad intay soo baxeen mina ay joogaan oy habeenkii halkaa bariyaan aroorti markay qoraxda soo baxdana ay u dhaqaaqayaan meesha la yidhaahdo carafa habeenkaas leylata carafa la yihahda lakin waa qabla yowmi carafa habeenka ka dambeeyana oo tobanaadka ahna oo maalinteeda ay maalinta ciid weyn tahayna leylata carafa wa lidaalika qofkii habeenkaas carafa oo dambe carafa istaago ilaa fajarku ka dilaaca qof maalinta ida carafa istaagnaay ayuu la tooya og noqonaya ajkiis ansaaya marka carafada marka maalin ka daba habeen horeysan waa leedahay oo iska magac ahaan u ah laakiin carafada rasmiga ah oo wuquufka uu ku ansaxa waa maalinta carafa wixii duhurkii amaba zawaalka ka bilowda ilaa salaada fajar ay ka dilaacdo intuu dhexaysa weyaan oo habeenka tobanaadka ah ya sheekh hadduu maalan kaba soo qaada eh, maalinta habeenka ay tobanka soo gelaysa hadduu carafo taga habeenkaas ay soo gelaysa oo maalinta carafaheed haduu taga ood ma habeennim lix sac hadduu taga ood muddo yar dhex jooga uu qof carafa wuu ansaxaya ilaa fajar buu ka dilaac habeenka tobanka soo gelaysa ha ha laakiin habeenka ka horre carafa hadduu taga ama xataa duhur ka hor hadduu taga ood maantana meelaha joogjooga oo duhur ka hor u iskaga soo taga carafo muusan istaagin sida ma istaagin maya qoraxda inay meesha waxaa la rabaa ma inay zuushi qoraxda inay saa u zuushi marka carafa laba arrimood ay leedahay arrinta koobaad waxaa weeyaan xilli ay bilaaban ayaa jirta iyo xilli ay dhammaani xilliga ay bilaabani waxaa weeyaan qoraxda markii ay saa u zuusho oo salaada duhur xilligeeda la gala ma la galay ilaa qoraxda ay ka dhacda waa xilliga uquufka rasmiga loogu talagalay waana nabigeen wuxuu samey sal slm qoraxda markay dhacdo kadib aad ka bixi kartaa carafo waxaa kaloo loo ogoliyay qofkii soo daaha oon maalintii suuragal ay u noqon inuu istaago inuu bacdalmaqrib iyo habeenkii ilaa fajarka uu ka dilaaca inuu carafa imaado ood habeennimo istaaga ilaa fajarka amaba inta saacadood ilahay u qadaro ayadna waa loo ogoliyay qodob intaad ma yahay waxaa marka waajib ah waa rukni ah carafa in la istaag lidalika nabiga wuxuu leey alxaju carafa xajka dhanba waa carafa qofkii carafa ka taga khalaas xaj waa isdayeen dawaafka waa la kabi karaa gadaalaad ka dawaafi kartaa sacyiga waa saas oo kale gawric waa saas oo kale timi xiritaanka waa saas oo kale dhagax tuurka waa saas oo kale gadaal lagala imaan karaa oo wa si un la yeeli karo laakiin awquufa carafa isaga walow saacadba ha noqote walowna saac ha noqote inay istaagta waa rukni arkaanta xaj ka mid laakiin waxaa waajib ah salaada duhur marka la dukada ilaa qoraxda ay ka dhacayso oo laga hubsana inaad ku jirta meesha la yidhaahdo carafo gudaheeda ood ka bixin haddii marka qoraxdooda inaad ka baxdo ood ka soo dhex baxdo waajibaad ka tagtay waajibaadka xaj ka mid a ah, gawraca kugu waajiba laakiin xajkaada waa ansaxaya oo carafo waad istaagtay laakiin maad dhamaysanin dhamaysashanaanta marka lagu ganaaxi waxaa weye neef ari ah ayaad gowracaysaa sidaa weyaan waay qaala wuxuu yidhi xadiidka laba kun sideed boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadis saxiix ma qablahu qala imam س abarna cmr بن cali فlas qala xadثna yaحya بن سعيid القطان qala xadثna iبن jurayج qala akhbarnii abu زubayr can mujaahid بn jabr can abi cubaydata caamir ibn cabdillahi bn mascuud weeyaan can abihi abis cbdillah bn mascud radi allahu tacala canhu arda qala wuxu abdillah bn mascud kuna waxaan maca rasul rasulka ayaa la jirnay sal sl leylata carafata habeenka carafa allatii taasoo qabla yowmi carafata maalinta carafa ka horreysay faidaa waaba iyadoo xisu lxayati dhaqaaq abeeso ayaaba markiiba dhahaan saarnay fa qala rasul uu sl maqtuluha dila fadakhalat way gashay shaqa juxrin shiqi ay qoranta shaqa juxrin god dilaaciis ayay gashay ama duleelkii fa adkhalnaa waxaan gelinay cuudan laan ayaan meeshii aan gelinay faqalacnaa bacd juxri godka qayb ka mid ahna waan rujinay marka saa loo geliya mota waa lagu rujin karaa o aljuxri aljuxri aljuxri fa akhadnaa waxaan qaadanay sacfatan laan laaman amaba waxaa weeyaan calayn eh, timir ah oo qoyan eh, oo angegan ayaan soo qaadanay fa adarbnaa fiiha naaran dab ayaan ku shidnay oo meeshii aan qaybta kor aan dab saarnay laakiin xaggee laga arki bashi meel dheer ay adday faqala rasul ll sl slm waqaakum allaahu allaweyne ayaa idinka badbaaday waqaaha allahu allaweyne ayaa ka badbaadiy xayadaas sharakum shartiinni oo adinka dilka adil lahaydeen ilaahay subxana wa tacala iyada ka badbaadiyey oo waqaakum sharaha adinkana sharteedii inaa idin qaniinto oo idinku dhegto sharteeda ilahay baa subxana wa tacaala adinkana idinka badbaadiyey marka waa la idinkala badbaadiyey waxad yeelaysaan danihiina qabsada waa sidaa weeyaan marka in la dili karo ama laisfaray in la dilo ayaa marka laga qaadanayaa xaram iyadoo la jooga abeesada iyo wix la midka ah baabu wasaqa waxaa weeyaan waa qoroto nooc dhalo eg markaan fiiriyey oon barbaaray waa qorotada nooc aad u sun badana laga yaabaa nooc khatar inay tahay u badanta wallahu aclam xadii saxiixa xadiidka laba kun sideed boqol iyo shan iyo siddeetanaad qala imam abarna mxamed بn cabd lahi بn yaزيid almqri wa iq qala xadana sufyan بn cuyayna wa iqة tabt qala xadaثani cabdاlxamid ibn jubayr ibnu shaybata alqurashi wa iqa can sacيid ibn musayb waa imaamkii can umu shariik umu shariik alcaamiriya alansaariya wa saxaabi jaliila wayuqaalu inahaa alwaahiba gabadhii nafteeda nabiga uhibaysay wayaanna waa la dhahaa gabdho waxaa jira dhowra oo nabiga ala sl naftooda uhibeeyey qaalat waxay tihi umu shariik amaranii rasulla nabiga al wuxuu fara sal slm biqatli awsaaq inaan qorotayaasha dilo ayuu nabigan ifaray sala allahu calayhi waaalih wasalam haddii hadda aad googal ku qortaan Ah, ah. marka inay taas ah. waa suuragal taas kole inta khatarta wa midda iska miskiinta meelha iska socota ina hena laga yaaba mid khatar ah halis wa wuxuu nabi maxamed ala slam yihi xaram iyo xilliha lagu dira od naxariisis ogsoontihiin mid sahlantaa iyada maaha mid aad u culus oo aad u dhib badan weeyaan waaya xadiidka laba kun sideed boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasaci akhbarna wahb ibn bayaan ibnu xayaan alwasiti wahiqatun caabid qala xadadana ibn wahb abdillah ibn wahb wahiqatun xaafidun caabid qaala akhbarnii malik ibn anas ibn abdal hijra wa yuunis ibn zayd alayli wahiqatun ila fii riwaayatihi can zuhri fafiiha wahman qaliila wa fii hayri zuhri khata can ibni shihaab can curwata can caaishata radi allah ta anha ana rasul rasul sl qa rasulkan wuxuu yidhi alwazaqu wazaqa iyo bahashaas qorotada noocaas alfawaysiq waa faasiq yari sidoo kalena fawaysiq nabiga wuxuu ku sheegay jirtan uu ku sheegay nabigeena sala allah alay slam baabu qatl alcaqrab hangarlaha in la dila ayuu baabkan u baabay xadidka laba sideed boqol iyo todoba iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala imam nasain akhbarnii cabdiraxmaan ibnu khaalid alraqiy waa saduuq alqaطaan weeyaan qaala xadaثana xajaaj ibn maxamed alcawr waa iqatu habt laakin fii akhiri ikhtalaa markuu taqriiban magaalada yimid baqhdad ayaa ikhtilaa ku dhacay qaala ibnu jurayj waa laakiin xiliyad u dambeeyey cumrigiisa qaala ibnu jurayj wuxuu yidhi cabdimalik bin abdi jurayj wayaane akhbarnii waxa warrami abaan ibnu saalix wathaqahu la'ima can shaabi zuhri ana urwata ibnu zubayr akhbar wuxuu sheegay ana caaishata umm, ummuminiin radia allahu ta anha qalat waxay tir umuna caaisha qaala nabiy nabigan wuxu yh sl slm hamsun shan oo min addawaabi waxyaabaha dhulka dul socdaa kulluhuna dhammaantood faasiqun waa faasiq yuqtala waxaa lagu dili fi اlxili iyo wاlxaram baa lagu dili alkalb اlcaquur eyga boorqoyska wاlquraabu tukihi wاlxidaatu dafadi wاlcaqrabu hangarlihi iyo wاlfa'ratu iyo jiirti ama jiirki baabu qatl اfarati jiirta ama jiirka in la dilo fi xarami lagu dilo ayuu baabkan u baabay xadidka lagu sideed boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qaala alimam nas akhbarna yunus bn cabdilcala asadafi wa hiqa qaala xadaثana ibn wahb cabdillahi bn wahb almisri qala akhbarna yunus ibn zayd alayli can shaabi zuhri can curwata ana caaishata umi اlmuminiin radi allahu ta arda qalat waxay ti umuna caaisha qaala rasul asug wuxu sl sl hamsan shan oo min adawaabi gaadiidka ka mid a ah waxyaabaha dhulka dul socda kulluhaa dhammaantood faasiqun waa faasiq yuqtalna fi lxaram ayaa lagu deli alguraabu tukihi walxidaa'atu dafadi iyo walkalbu alcaquur iyo eygii boqnagoyska iyo walfa'ratu jiirti iyo walcaqrabu hangarlihi <clears throat> xadid laba kun sideed boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiis saxiix qaala imaamu nasaci akhbarna ciisa ibn ibraahim alghaafiqi waa iqa qaala xaddatana ibn wahab cbdlah bn abdi misri qala ahbarna yunus bn zayd ilayli can shahaabi zuhri ana salim cbdilahi bni cumar ahbar wuxuu sheegay ana cabdilahi bn cumar salim cabdilahi bn cumar wuxuu ka mid yahay alfuqaha sabca fii zaman taabiciin qala wuxu yhi abdilahi bn cumar qaalat xafsatu xafsa waxay tihi zawju nebiy nabiga xaaskiisa sal slm qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm hamsun shan oo min addawaabi waxyaabaha dhulka dul socda ka mid a laa xaraja dhib ma lahan calaa man qatalahu qofkii dila ayaga alcaqabu hangarlihii walquraaba tukihii walxidaatu dafadi walfaratu jirti walkalbu caquur iyo eyga boqnogoyska ah saasuu nabiga yidhi sala allahu calayhi waali wasalam baabu qatli xidaa'ati dafadi xadiistan waa kuwaan soo marnay marka lidaalika waan durduraan ku maraynay orod <laughs> baabu qatli xadaa'ati dafada dilka la dilitaanka la dilay ayuu baabkan u baabyahay fi lxarami lagu dilo xadiid labkun sideed boqol iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qala imam bn sn abarna isxaq bn ibrahim alxamdali qala xadana cbdirazaq bn haman sancaani qala anbana macmar ashid alasdi can zuhri can curwata bn zubayr can caaishata umuminiin radia allahu ta adaha ana rasu rasulka sal sl qa rsulkan wuxuu yihi hamsun shan hamsa fawaasiqa shan faasiq yuqtalna fi xilli ayaa lagu dili xaram xaram iyo meel aan xaram ahayn baa lagu dili alxidaadu dafadi iyo alghuraabu tukihi iyo walfaratu jiirti iyo alcaqrabu hangarlihi amaba haraanka iyo walkalb alcaquur iyo eyga boqnogoyska ah qaala cabdirazaq wuxuu yidhi wadakara bacdu asxaabina asxaabtanaga qeyb ka mid waxay sheegeen ama uu sheegay ana macmaran kaana inuu had yadkuruhu can zuhri macmar hadda wuxuu ka wariyey can zuhri can curwata can caaishata soomahan ayuu ka wariyey rag asxaabtayd ka mid waxay dhihi jireen u yidhi ama asxaabtana ka midan ah, yadkuruhu can zuhri can saalim can abi ariiq kale waa oo bedelkii zuhri oo hadda ka wariyay curwa can caaishata inuu sidoo kale ka wariyey zuhri saalim ibn cabdillahi bin cumar can abihi cbdillahi bin cumar uu ka wariyey oo nabiga uu u sariyay mari alai sl slam sidoo kale inuu haddana ka wariyey mar saddexaad curwo can caaishat inuu ka wariyey labadaba waxaa weeyaan way sheegeen mar labaadda mar labaad sida horena waxaa weeyaan way wariyeen sidan dambe oo saalim aabihii uu ka wariyey saalim iyo aabihi ay iska wariyeen labada ariiqba way sheegeen waa muttafaqun ala xadiidkaas baabu qatli quraab tukuhi in la dilo fi lxarami lagu dilo ayuu baabkan baabay xadidka laba kun sideed boqol iyo kob iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qaala imam ns akhbarna axmed ibn cabda الضبي البصري وثقة رمي بالنصب قال أنبأنا حماد بن زيد بن درهم وثقة ثبت قال حدثنا هشام وهو ابن عروة can abihi abi scuur bn zubayr can caihat muminin qalat waxay tir umuna caaisha qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm hamsu faasiqa shan faasiq yuqtalna fi lxaram ayaa lagu dili alcaqrab hankarlihi walfaratu jiirti walquraabatu kuyi walkalbu eyg alcaquur walxidaa'atu idafadi baabu nahyi reebiliska rabiyu baabkaan u baabyahay an yunafara in la fiijiyo saydu albaxri faydu lxarami dhah saydu lxaram xaramka ugaarteeda in ayadoo joogta in la buriyo oo laga naxiyo oo la fiijiye inaan la ogolayn ayuu baabkan ubaabay oo lasii diiday liisu diiday xadidka laba kun sideed boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasacin akhbarna sacيid ibn cabdiraحman almaqzumi wa qaala xaddatna sufyaan ibn cuyeyne can camr ibn dinar can cikrima mowla cabdillahi bn cumar bn cabaasin mowla cabdillahi bn cabaas cikrima can cabaasin radi allahu tacala anuma ana rasul rasulka sal rasulkan wuxuu yidhi haadihi tanaytu hadda aan joogna makatu waa maka xaramaha allah alweyne ayaa xaram ka dhiga caza wajal yowma maalin ayuu xaram ka dhigay khalaqa uu umay asamaawaat ciraryaarka waalarda arlada lam taxila umaayna banaan liaxadin qof oo qablii adiga horreeyey walaa liaxadin qofna oo bacdi iga dambeeyey wainamaa in kale maan uxilat waa la xalaalaya li ani saacatan saacad oo min nahaarin maalin ka mid ah ayaa lii xaaraan yali wahiya ayda saacatii haadih tanna waa saacadayda hadda aan joogo waa xilligu magaalada maka furanay xaraamun xaram ayay ku tabi xaraamilaahi alla xaaraam yeelitaankeeda ama xaaraamkan yeelitaankeeda ilaa yowmi alqiyaamati laa yukhtalaa lama caws gurta khalaha cawskeeda walaa yucdadu shajaruha geedkeeda lama gooyo walaa yunafaru lama buriya oo lagama naxyo lama fiijiyo sayduha ugaarteeda walaa taxilu ma banaana luqatatuhaa luqatatuhaa baadideeda ilaa limunshidin qof haybaarina amaba yaboohini oo sheegi waryaa muxuu ah iska lahidhahim in qofka looma ogola faqaama alcabaas cabaas ibn cabdilmualib ayaa istaagay wa kaana wuxuu ada cbdalla bn cabdilmualib rajulan nin oo mujariban khibrad lah oo wax badan soo maray ayuu ahaa faqala wuxu ila idkhira nabi allow geedka idkhirka la yihahdo dhigriga ma oyane fa innahu idkhirka libuyuutina guryaha nagaan u isticmaalnaa waan ku dadanaa ama waan ku dhisannaa wa qubuurinaa iyo qubuurtanaga faqala wuxu ila idkhira geedka dhigriga ah, ma oyane saasuu nabig yihi sala allahu alay waslm geed yar weyaan ah. ah. magaciisa la yihahda saas ma taqaanaa allah ybaar fiika ya sheekhi ha shimbiraha waa kamid yihiin a lama ogola iska dhex mara ayaga haday kaa cararaan waa baab kale lakin aad uqasad adiga maaha sheekh saaki aan akhyaarta u sheegaayo waxaa waye shee maxamed alkhayl aleyh raxmat ullah markuu dhikri dhikri dhikri soo ma sheekh Eh, shee maxamed alkhayr marka dhihi jir digrig aniga de waxaan arkayn maaha waxaan aqaanayn maaha kelimada un baan marka aan ka xifdin shee cabdullahi marka khayrlaa siiya ha oo geed yar ha ha ha digrig ha ha ha ha ha wuu ka baxaa maasha alla mhm. mhm. ah. <laughs> horta caws waa laga baxay bashi dareemada aad noo keenayseen horta warkeeda ma yeel dareemadii dareemada horta <laughs> horta dareemo ma taalla meeshaan dareemo sheekh ma taal shee abdiwaxid adiga iyo shee abdisamad ti aad keenteen horta digri maaha taas <laughs> taa dareemo a taas ayada waxaa weeyaan meeshaas may miro ma lahan marka waxaan kala jeedaa mid oo mataqaana mataac alghuruur markay culimada fasirayaan waxay ku sheegaan cawskan cawsgeeriyaadka ay dhahaan oo webiyada maarata jiinkooda meesha biyaha ay ka guraanba ka soo baxa gebiyada iyo meelahaas cawsgeeriyaad dhahaan marka e, neefka wadanka dhan markuu wada qalala ayaa wuxuu leeyahay meeshaas kadibna markiiba xaas kasoo boodiyo cawsgeeriyaad dhahaan kaas waa kaas kii saaki sawirkii cawsgeeri <laughs> dgrigkaasmaahadgrigdgrka <laughs> kaas ma aha marana wallah alcumuum adiga waa un annaga waaan hadda bilaashaan isdhibaynaa culummadeen waxay dhihi jireen yacrifu ahluhu maba isdhibi jirin yacrifu ahluhu raggii axkaamta noo aqrin jiray markay soo maraan waxay aqoonin dadkii muxuu ahaa ahalkiisa ayay yaqaanin bay le iskaga tagayaan maba isku dhibayaan libuyutina waa markaas libuyutina libuyuutina waliqubuurina kaas waa yahay digriga laftarkiisa caws ma aha laakiin waa waa geeda wax celin karo wax celin karoa baabu istiqbaal xaji xajka in la qaabilo ayuu baabkan u baabiyay oo laga hor taga oo la soo dhaweey soo dhaweyn xadiiska laba kun sideed boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qaala alimaam nasa aleyh raxmat ullah yani xaajka xajka macnaa xaajiga in laga hor taga oo la soo dhaweey ayuu baabkan u baabiyay xadiska laba kun sideed boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qaala imam abarna mxamed ibn cabdilmalik ibnu zanjawey weeyaan waa iq qaala xadaana cabdirazaq bn hawn sancaani qaala xadaana cbdirazaq kitabkiisa taqaanaan musana cabdirazaq labada musanafa ugu caamsan oo waxaa weeyaan haddii maanta aad damacdo inaad saxaabada nabigeena sal slm aqwaashooda aad meel ka hesho ama aad taabiciinta aad aqwaashooda meel ka hesho intee u raadsanaysaa labadaa kitab u raadsan waa kitaabka almusanaf licabdirazaq ibn hawn sancaani iyo almusanaf liabibakr min abi abshayba labadaas aad u noqonaysaa waana la taxqiijiyey axaadiis aad u badan iyo aahaar aad u badan aad ka helaysaa marka madinat alaahaar waxaa ka mid ah labada musanaf marka ninkaas cabdirazaaq waa ninkan kitaabkaas alifay alayhi raxmat ullah ala jamiic ruwaat waaya cabdirazaq ibn haman sancaani wuxuu leey xadaana ama qaala wuxuu yihi xadaana jacfar ibnu sulaymaan jacfar ibn sulayman waa ninke an haabit ibn aslam bunani can anas bn malik radi allahu ta qal ila anas bn malik dakhala nebiyu nabigan ayaa soo galay makata magalada maka fii cumrati alqada cumradii oo tii xudaybiya lagu qalaynayey xudaybiya waa tii loo diiday inay qadeeyaan ay la imaadaan waa tii ay dhaheen carab kuma sheekaysanayso nimankii qurayshadadhihi in anaga xog nagula soo galay maya noqda sanadkan sanad dama imaada saasay marka ay nabigeena cumrat alqada u sameeyeen saduuqun waa soo marnay ha saakiyaan soo marnay saduuqun zaahid lakin tashayac can anas bn malikin qala wuxu anas malik dakhala nabiy nabigeena wuxuu galay makata magaalada maka fi cumrati alqada cumradii qadaha ayuu nabigeena soo galay sal slm wabnu rawaxata cabdillahi bn rawaxana beyni yadayhi nabigu hor socda yaquulu wuxuu leeyahay khalluu bani lkufaari can sabiilih alyowma nadribukum calaa ta'wiili saakina tanziiliha la socdaya darban yuziilu alhama can maqiili wayudhilu alkhaliila can khaliili khalluu war ka hor leexda beli kufaari gaalada caruurteediiy can sabiili nabiga jidkiisa ka hor leexda alyowma maanta ayaan nadribukum idinku garaacayna calaa ta'wiili tafsiirkiisa ayaanu ku garaacaynaa saa weeyaan darban garaacitaan yuziilu ka alhaama madaxa can maqiilihi meesha uu ku fadhiyo wayudhilu hilmaamsiyo alkhaliila qofka saaxibka can khaliilihi saaxibkiisa hilmaamsiyo yowma tadhalu kullu murdacatin cama ardacat watadacu kullu daati xamlin xamlaha sidaasoo kale weyaan qaala cumar wuxuu yidhi yabna rawax abdullah bn rawaxow fii xaram illah xaramka alla gudihiisa iyo wa bayna yaday rasulilah nabiga al horti sal slm ayaa taquulu hada shicra ayaad gabaygan ku tirinaysaa fa qaala nabi nabig n sl sl halli canhu dhaf fahuwa aladii alihi baan ku dhaartay nafsii nafteed biyadii gacanti ay ku sugan tahay la kalaamu hadalkiisa iyo gabaygiisa ayaa ashaddu calayhim ugu darnaan badan min waqci nabli falaaraha dhicitaankooda iyo kusoo tuuritaankooda ugu xanuun badan gabaygaas ilan falaarta meel unbay dhaawacaysa ama waa loo dhimanaya ama waa laga kici mogta laakiin carabkaas weligiis ilaa maanta fiir ilaa maanta ayaa sidaa weyaan marka istiqbaalu marka ka usoo dariishana imaamka in aad la hor socdayo soo dhoweyn ahaan inay ahaydo gabaygaas la akrinaayo saasuu marka u dariishanaya xadiidka labkan kan dambe ayaa laakiin waxaa weeyaan ayaa kaga cadaan badan asrax fi dilaala xadidka laba kun sideed boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam alي amat la abarana qutay ibn saciid qala xadana yaziid wah bn zurayc wahiqatu tabt can khaalid ibn mihraan alxada wahiqatu yursil can ikrima can ibni cabaasin ana nabiya nabigana sl sl lama goortii qadima uu soo galay makata magaalada maka istaqbalahu waxaa ka hortagay uqaylimatu bani haashim reer bani haashim wiilashoodii yaryaraa ayaa ka hortagay markuu nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam maka yimid wiilashii reer bani haashim ayaa ka hortageen yaryaraa qala wuxuu yidhi faxamala waaxida mid ayuu soo saaray bayneed ee hortiisa gaadiidka u saarnaa hortiisii qeybta hore ayuu saaray wa akhara mid kalena khalfaw gadaashiis ayuu nabigan saaray sala allahu calayhi wasalam marka in eh, xadiidkan laba dalaalaba dilaalaba waa laga qaadan karaa wallahu aclam dilaalada koobaad in qofka eh, magaalada soo gala in laga hortaga hadda goronka waad aragteen dadaa markay soo degaan iyo dad waa loo bixi waa laga hortegi oo soo dhoweyn inay dhib lahen ficanta qodobka labaadna mararka qaar markay dadka madaxda imaanaan iyo caruur iyo waxbaa waad aragteen <laughs> inkastoo dee dhaqangaalaad ad u watay laakiin haddii ay tashabuh iyo isku ekeen gaala ay ku jirin in caruur iyo la kaxeeyo oo meeshii la tago oo la soo dhoweey waxaa weeyaan oo caruurtii ay soo dhoweeyaan qofkaas weyn malaham isleedihiin halkan ay ka soo qaateen xitaa qolyahan gaalada iyo madaxda iyo waxyaabahan waa wax asal ama annaga aan ku taagno ayaga ay marka ay soo qaateen ay wallahu aclam ilahi baa ogsoon waaya xadiidka ama baabka boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid baabka boqol iyo labaatanaad tarku rafci اlyadayni cinda ru'yat اlbeyt baabu tarki rafci اlyadayni labada gacnood kor in loo qaada tegitaan laisaga taga cinda ru'yati albeyt beytka alle marka la arka kacbada marka la arka in gacmaha la taago in laga taga lakin xadidku waa daciif taagidda hagid la-aan hadda marka wax daliil uma hayno xadidka laba kun sideed boqol iyo شhan iyo sagaashanaad wa xadيث ضaciifa qala الimam أخbarna mحamed bشhاr وbundar wa ثiqaة xaafid qala xadana mxamed jacfar aqundar wa iqatu saxi kitaab qaala xadana shucba qaala samictu abaa qazcata albahili abu qazcata albahili waa sweyd ibnu xujayr suweyd ibn xujayr albahili yuxadis soo ka warram can muhaajir almaki muhaajir ibnu cikrama alqurashi almaki almaqzuumi waa maqbuul qaala wuxuu isu ilaa jaabirin cabdillahi yaa la weydiiyey can rajul nin oo yara albeyta kacbada arka o ay yarfacu yadayh labis gacd miyo kor u qaadi qala wuxuu yidhi maa kuntu ma ahayn adunnu mid u malay axadan qof yafcaluna falaa hada hada arrinkan ila alyahuud yahuud ma oyane qof aan yahuud wax samayn aanu jirin uma malaynayn xajajna maa rasul an la xajina sal slam falam nakun maan hayn nafcalu kuwa sameeyo xadiiska lakin waa daciif marka qaaditaan i qaadi la-aan hadda waxaan u hayna miyaa jira waa maya a a hakaas marka marka calumadu waa kaas xadiidka lakin waa daciifo hadda wax ilaa nas kale aan ka arkayna diidma iyo ogolaasho toona gacan kuma hayn baabu ducaa cinda ru'yat albeyt beytka alla marka la arka in alla la baryo ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun asagana waa daciif laba kun iyo sideed boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadii daciifa qaala imam ali ramat lla abarna camr ali falas wa iqatun xafid qala xadana abu caasim addaxaak ibn makhlad wa iqatun tabt qala xadana ibn jurayj qala xadanii cubaydullah ibnu abi yaziida almaki wa iqatun katiir alxadiid ana cabdiraxmaan ibnu taariq ibna calqamata waa almaki waa maqbuul halkaasaa laga soo gara xadiidka ahbara wuxuu sheegay can ummi hooyadii ummi cabdiraxmaan ibnu taariq waa saxaabiya jaliil ah ana nabiya nabigan xitaa saxaabinimadeeda koley buxaa-un hadda ay ka qaateen maadaama nabigeena ay wax ka warisay ana nebiya laakiin ayada laftirkeeda waxay u baahan tahay in la hubiyo ana nebiya nabigeena sal slm kaan nabigeena wuxuu idaa jaa markuu yimaado makaan boos fii daari yacla ninkii yacla la yihahda oo waxaa weeye daar iyo guri la yaqaanay ahayd markuu yimaado istaqbal qiblata qiblad iyuu qaabili jiray wadacaa alla yuu beri jiray xadiidka waa daciif baabu fadli salaad salaad lagu tukada fi masjid alxaram masjidka xaraamka ah fadliga ay leeda iyuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun iyo siddeed boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa masjidka xaraamka salaadaha lagu tukada masalada halkan lama bilaabayso waxay tahay masjid nabowi alayh salatu slaam iyo masaajideena caadiga ah waa kala ajir badan yihin masjid axaraamka iyo masaajideena caadiga xataa masjid nabowi uu ku jiro waa kala fadli badan yihin oo masjid xaramka waa fadli badan beyt almaqdis isna waa saas oo kale martabadaha marka waxaa weeyaan annaga masaajideena waa martaba waa salaad caadi ah haddii ay salaad fardi tahayna waxaa weya waa hal haddii ay salaad jamaaca tahayna waa labaatan iyo iyo toddoba ilaa labaatan iyo shan taas marka waa hal salaad haddii la taga marka baytlmaqdis waa shan boqol oo salaadood halkii salaad oo sigiska aan ku tukanna maanta waxay la ajir tahay shan boqol cafwan halkii shanta boqoloo salaadoon ku tukanay sigiska waxay la ajir yihiin hal salaadood oo lagu tukada baytlmaqdis kun salaadood oon ku tukanay halkaana waxay la ajir yihiin hal salaadood oo masjid nabowi ala sl slam lagu tukaday boqol kun oo salaadood boqol kun eh, shekh usaam iyo eh, eh, xisaab boqol kun igu qayb waxaad igu qaybisaa shan shan salaadood igu qayb <laughs> intaay noqoni inta maalmood haddana bil u bedel haddana sanad u bedel ha yani kun boqol kun u qaybi shan kadibna u qaybi soddon kadibna u qaybi laba iyo toban iyo boqol kun boqol kun hundred thousand marka waxaad uqaybisaa shan labaatan kun sooma labaatan kun waxaad uqaybisaa marka soddon uqaybi marka toban iyo laba konton iyo shan salaadood ood ku tukanaysa masaajid sigiska iyo hal salaadood <laughs> hadduu all ka abal ood ku dukato aramka waa isku ajar masjid araam lagu tukaday konton iyo an salaadood konton iyo an sana afan konton iyo an sana ya sheekh ya konton iyo an sana dadka marka kusii dudaan cumrada arkaysaan oo laker laya ama xajka sanad walba eh, ku dudaan oo meesha ku ordaan meesha konton iyo an sana ya hadaad haddaad shan salaadood ku tukata konton iyo shan ku dhufo shan marka meeqawa a ah, ku aan ku celiy oo ku dhufanin ya sheekh hmm? ah? ya sheekhi ha waa isku mid a marka hawsha hawl sahlan maaha walalaakhiratu akbar darajaati akbar tafdiila dalik fadla yutii man yashaa waxyaabaha laakiin aad ku farxaysaan idiin sheeg waxay tahay waxyaabaha farxadda lah oo waxaa weeyaan aan eh, runtii inaan isu sheegn u bahan waxaa ka mid waxaa ka mid ah dad xaramkaa jooga oo maka jooga oona dukanin ayaa jira laa yusalluuna nihaa'iyan oo soomaali lah oo soomaali keyrkeed lah oon dukanaynin way badan yihiin soomaali ah oo xaramka joogo ku ilma dhali oon tukanayn soo qodob maaha waxaa kaloo ayadna bishaaro ah oo runtii yani u baahan in ayadna ilaahay lagu mahadiyo qaar dukani oo haddana ilaahay u shirki u shariig yeelan oo xajka imaanayan cumrada imaanayan lakiin qubuurta baqiic markay tagaan ama qubuurta mucalla oo ku taalla eh, eh, maka ku taalla markay tagaan qubuurta tuugayaan oo ilahay khayrka tuugayaan waxba marka salaadooda wax macana ay ku dhisanta ma lahan ina man yushrik bilahi faqad marka haddii tawxiidka uu ku saxan intaan yarna ilahi oo kaa aqbala wax dhibaata weyn ma jiraan waxba dhib ma jiraan waxba ma keeni adi hadaadba adiga ad adaad adaad tacadi samayn kaba sooqaad intaa iska howraday xaramkii aad u imaaday intaad xaramka adiga aad iska hurd iska saaxatay iska qorisay ayaa mar dambe oon salaada la aqimi rabaa xaramkan ogsoon tahay inaad shan sac afar sac soo gasho mooyane maba geli kartidba intaad iska soo kadib marka toddoba sac ay rubac kale intaad soo orday meelahaas marka saaxadkaad aad ku tukatay madaxa lagaaga istaagay dee salaada adaaba ku ciyaarta mogti laakiin qofka hadduu intuu xilligii la rabay soo baxa soo dadaalo meeshii muxuu u yimaado kadibna waxaa weeyaan arrinta ay ku dhacdo waxay salaad dhib ma laha ma yaraatay laakiin asaga dad tacadiyo oo dadaal isdadaal u waayo salaadiis marka wixii soo gaaro daqara isagaa qayb ka qaatay marka isagana kolley qayb waa lagaga eedayn lakiin salaadda ma jabays salaadda way way ansix ka salaad ahaan way u ansaxaysaa ajarkan insha allah fadliga ilah weyn yahay ayadna inuu helo waa badanta ya masalada waa masale khilaafiya eh. xaramka o dhan culimadu waxay u badinayaan xaramka o dhan waxa waa masale khilaafiya eh. qaar waxay leeyiin waa kacbada bas waana laga xoog badan yahy waxyaabaha inay xaramka oo dhan ay tahay caddayn ah, waxaa ka mid ah in nabigeena ay soo dariishadaan ragga qaba nabigeena sala allahu alayh wala markuu xudaybiya usoo baxay oo gaaladii ay go'doomiyeen oo xudaybiya lagu xiray xaramkiina xuduudkiisa uu u jiray meel adi taqriiban un eidkan ka dhow yani shaarican sideedaad taqriiban wax adig laba boqoloo mitr ama shan boqoloo mitr ugu badnaan wuxuu samayn jiray intuu meeshuu u deganay ka soo kaca salaada jamaacada kusoo dukan jiray gudihii xaramka kadibna salaada kale haddana heryada usoo noqonaya marka arrintaa maxay daliil u tahay in ay xaramka o dhan ahayto masjid alxaraam midda kale aayadda qur-aanka ahayd wاlmasjid alxaraam aladi jacalnaahu jacalnaahu linnaasi sawaa alcaakifih walbaad soo maaha aayadda kaleo masjid alxaraam ka warramaysay xaramka o dhan ay ka hadlaysay marka masjid alxaraam iyadoo xaramka lagu ilaaqayna oo aayad qur-aan way jirtay waa caleyhi marka culimada qaban in xaramka o dhan aas yahay oo masaajidda maka ku yeelo dhan ay xaram ay boqol kun laga heli saasa hadda koley dadka ay niyada gashtaan lidalika hadda qaar waxaa arka cumraysan rabo oo oo waxay leeyihiin xaramkii markaan tagna koleyba kacba hadda maba la geli karay xaaladeed waa iska adag tahay masaajidyaha aa iskaga tukanaynaa hadda kuwa hadda bixir arkay oo muxuu asaad laho fi ziyaare iyo wax ku socdaano waay baabu fadli salaat fi masjid اxaraam xadidka laba kun sideed boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasr candi akhbarna camr bn alfalas axamed almuhana alcanasi qaala xaddatana wuxuu yihi waxaa noo warramay yaxya bn saciid alqaطaan can muusa ibn cabdillahi aljuhani wa hiqat caabid qala samictu naafican yaquul isagoo xaddatana cabdullahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi abdullahi bn cumar samictu rasula an ka maqla sal sl qol isagoo le salaatun salaad oo fii masjidi masjidkayga afdalu ayaa ka fadli badan min alfi salaatin salaad kun salaadood fii ma siwaahu wixii ka soo haray oo min almasaajid masaajida ila masjid alxaraam masjid xaramka mooyane qال أبو عبدالرحمن وxuu yihi لا أعلم ma ogsan أحدا qof rawى wari hada الحadيث عن نافع عن cabداللaahi بن cمر غayra موسى الجuهني nin aan ahayn oo ka wari ma aqaana wkhaalafu ibnu jurayj wakayruhu ayaana khilaafay oo dad kale ka wariyey lakin dhib ma lahan maadaama iqa uu yahay wax ishkaali oo ku sugan malaha hadalkaas abu cabdiraxman marka wax dhib u keena xadidka malahan xadidka laba kun sideed boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi alint akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali wa maxamed ibn rafic alqushayri wa hiqa qaala xadathana qala wuxuu yihi isxaaq isxaq ibn ibrahim alxandali ah wuxuu yidhi amba ana waxaanoo warramay wa qaala muxamedn muxamedna wuxuu yidhi xadaanaa labadooda lafd ayaa kala duwan midna wuxuu le xadaanaa midna muxuu leeyahay amba ana waa intaasun wax kaloo meesha ku jiro ma lahan labadin can xadaana cabdirazaq iyo ambana cabdirazaq ay kale yihahdeen qaala wuxuu yidhi cabdirazaq bin haman asalcani xadaana ibnu jurayj qaala samictu naafican yaquul isagoo le xadaana ibraahim ibn cabdillah ibn macbad aljuhani xadaana ibraahim Eh, ibn cabdilahi bn macbad ibn cabaas waa saduuq xadada wuxuu sheegay ana maymuunata zawja اnabiy sal اla slm qaalat inay tihi mna maymuuna samictu waxaa ka maql rasul ka maqla sal slm qul isagoona salaatun eh, salaad oo fii masjidi masjidkaygan hada lagu tukada afdalo iyadaa ka fadl badan min alfi salaatin kun salaadood fii ma siwa wixii ka so min masaajid masaajida ila almasjid alkacba ila almasjid masjidka mooyaane alkacbata mooyaane ila almasjid alkacba waay xadidka laba kun sideed boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala dudina meesha muxuu ahaa dhexdaa la xirto haddiiba firaaqa la isu helay <laughs> wixi aan mari karnaan marayna insha allah tabaaraka wa tacaala xadidka laba kun sagaal boqol eh, sideed boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas akhbarna camr bn cali fallaas qaala xadaثana moxamed ibnu jacfar aqundar qala xadaثana shucba can sacd ibn ibraahim ibn cabdiraxman ibn cawf wa iqatun faadil caabid qala wuxuu yidhi samictu waxaan ka mala aba salamatin cabdiraxman wa iqatun faqiih qaala wuxuu yidhi abu slm saaltu اaqr sulaymaan ama salmaan اaqr abu cabdilaahi almadani iqa ah ayaan ka maqlay ama weydiiyey dheh can hada اxadii xadiidkan ayaan weydiiyey faxadaa wuxuu sheegay alaqru anahu isaga samica abaa hurayrat una ka maqlay radia alahu ta ardah xadiis oo ka warramay ama sheegi qaala inuu yidhi ana nabiya nabigana sal slm qaala wuxuu yidhi salaatun salaad oo fii masjidii masjidkaygan haada ee kan lagu tukada ayaa afdalu ka fadli badan min alfi salaatin kun salaadood fima siwa wii ka soo haray min almasaajid masaajid ila alkacbata kacbada mooyane kacbada waa boqol kun waan u imaan doonaa binaa alkacbati kacbada dhismihii la dhis ayuu baabkan baab midaan boqol kun wa midnaan waa kun iskuma dhow yani markay tan ay markay ay boqol kun tahay tanna waxaa weeyaan waa kun maogta marka waxay ka badan tahay sagaal boqol iyo sagaa sagaal boqol sagaal boqol mise afan afan sagaashan iyo <laughs> madiina la aada waa sagaashan iyo sagaal kun axsanta sagaashan iyo sagaal kun wa ayay kacbada sii dheerta sagaashan iyo sagaal kun boqol kun boqol kun kunkaas udheeey mm. kun aan waxsahlan ahaynba kun wax sahlan sheekh maa baabu bina acbad kacbada dhismeed ayuu baabkan u baab la dhisay xadiidka laba kun iyo sagaal boqol maasha allah waa xadiis saxiixa qaala imam nasai abarna maxamed ibn slmt almuraadi waiqatun qaala walxarث ibn skin qira'at caleyh waan asmac waiqatun habt can ibn qasim cabdiraxman qasim alcutaqi qala wuxuu yihi xadatanii waxay urin malik manas imam da hijra can ibn shaabi zuhri can salim ibn cabdillahi ibni cumar waiqatun faqih ana cabdlahi ana cabdاllahi ibni moxamed ibn abi bakr sidiq waiqa ahbara wuxuu sheegay cabdاllahi ibni cumar can caaishata ahbara wuxuu ka sheegay soo ma anahu qaal yidhi ahbara cabdallaahi aan ku noqdo meeshaan hay akhbarna maxamed bn slamt almuraadi wاlxarit ibn miskin qira'atan alيh waan asmع can ibn اlqasim qala xadaثanii malik can ibn shaabi zuhri can salim ibn cabdillaahi ana cabdallaahi ibna maxamed ibn abi bakr sidiiq ahbara wuxuu u sheegay cabdallaahi ibn cumar ayuu u sheegay can caaishata ayuuna ugu sheegay radia allahu taala andaha ana rasul rasul a sal sl qa rsulken inuu yidhi alam taray miyaadan arkin caaishoy anna qowmakii tolka xiina goortii banow ay dhiseen alkacbata kacbada iqtasaruu waxay ku gaabsadeen calaa can qawaacidi iqtasaruu waxay ka gaabi ka gaabiyeen ama ay ka gaabiyeen can qawaacidi ibraahima nebi ibraahim asaaskiisii calayhi salatu salaam ama calayhi salaam miyaadan arkin faqultu waxaan ya rasuulka allow alaa tarudduha maad ku celisid calaa qawaacidi ibraahim nabi ibraahim asaaskii aad ku dhisay iyo foundationkiisa calayhi salaam maad ku celisid qaala wuxuu yidhi lowlaa xidhaanu lowlaa xidhaanu qowmiki tolka dhowaanta iyo cusaybka ay u qabaan bilkufri gaalnimada haddii aynan ahayn yani la waan yeeli lahaa yani tolka ayaa gaalnimo ku cusub oo hadda mar dhow gaalnimo ka soo tagay markan waan yeeli lahaa waa noo imaan doontaa cadaynteeda qaala cabdulahi bn cumar wuxuu yidhi lain kaanat haddii ay ahaata caaishatu samicat mid ka maqashay hada arrinkan min rasuulka ka maqay sal slm ficlan way ka maqashay maa uraa ma arka tarka istilaami ruknayni labada tiir in gacanta lagu taabto ama dhunkasho la dhunkada tegitaan laga tago alladayna kuwaasoo yeliyaani alxijra xijr ismaaciil xaggiis xigaan ilaa ana albeyta beytka ahashuu ahaaday lam yutamam midaan lagu dhammaystirin calaa qawaacidi ibraahimna ibraahim ee asaaskiisi calayhi salaam xadiidkan nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam ayaa ummuna caaisha waxay leedahay caaishoy wuxuu leeyahy nabigeen le alai slam caaishoy miyaadan arkin tolka markay kacbada dhisaayeen inay ka gaabiyeen asaaskii uu nebi ibraahim calayhi salaam sameeyey inay ka gaabiyeen oo dhanka waxay ugu gaabiyeen shimaalka ama waqooyiga dhanka loo yaqaana ay kaga gaabiyeen oo dhanka madiine xagga xigta ay ka gaabiyeen waa meesha hadda loo yaqaana xijir ismaaciil oo markay kacbada afargees saa u tahay o saa u dhisan tahay meesha saas u yara wareegsan oo goolad ahaan saas u wareegsan meeshaas dhanka asaga ay ka gaabiyeen riwaayaad kale caddaynayaanoo kacbada waxay ku ballameen inaanan naag dhilla ah waxay dhilnimo ku qaatan aan la gelinin inaan ribe la gelinin wax la soo dhacay inaan la gelinin oo wax halaalbas ay geliyaan nafaqadii marka noocaas ahayd ayaa ku yaraatay markay gaarsiin waayeen waxay sameeyeen marka kacbadii ay soo durjiyeen intiina calaamo yar ay u sameeyeen marka wuxuu dhahay nabiga calayi sla slam inay tolka markay kacbada dhisaayeen waa xilliga nabigeen uu dhagaxa qaadi jiray ood intay isku qabsadaan isaga aad meesha dhigi jiray inta eh, uu kala saara eh, mara keen uu dhahay eh, dhagaxii la saaray kadibna ay qolo walba dhinacay qabatay uu qaaday siirada kutubu siira ku yeelay xilligaas waa xilligaas marka qawaacid ibrahim way ka gaabiyeen markaas waay ku tiri nabi allow hadayba xaalada nooca tahay adiga maa dhamaystirta markaasa wuxuu yidhi tolka haddii aynan gaalnimo ku cusbeen riwaayaad kala caddayna oo qulubtooda inay inkirto i diid arrinta yada alla kacabadi ilaahay ayuu ninka dumiyey ay yidhaahdaan oo islaamnimadiiba ay nacaan haddii meesha aynan oolin waan yeeli lahaa ayuu nabig yidhi sal l slm iyadoo cadn waa noo imaan doontaa lidaalika mararka qaar waxyaaba loo baahanya in la sameyo oo shareecada ka mid ah ayaa iyadoo laga cararayaa inay munkar weyn u dhaca ama xaalad adag ay dhacdo laga carara ayaa loo joojin mararka qaar ha loo joojin iyadoo laga baqa mafsado ka weyn maslaxadaas inay imaado iyadoo laga baqa ya sheekh sunaa lagu tukan karaa farad laguma tukan kara waa kacbada gudaheeda in badan oo ka mid nuskeeda waa kacbada nuska eh, lidaalika waad aragtay marka salaada faradka la gaaro dad kulli waa laga soo dareeriyaa laguma tukado farad inta kale laakin waa sunna oo kacbada gudaheeda qof ka tukada la soo mhm. kuligiis maah la soco waa qeyb ka mid ah. a nicmo wa ha saas wa inta hadda aad qolyahan aad boqortooye ku furta ad sugi lahayd haddii meeshaan aad firaaqo ka heshay dalaqda <laughs> waa fadli ilahi subxana wa tacaala xadiidka laba kun sagaal boqol waxaa is leeda mararka qaar xikmada ku sugano dadka masaakiinta ahoo kacbada loo diida aad ilahay meeshaan u baneeyba xikmadaa ku jirta is leeda mararka qaar xadidka laba kun sagaal boqol iyo koobaad waa xadid saxiixa qala imam nasai al akhbarna isxaq ibn ibrahim qala ambana cabda ibnu sulayman alkilaabi waa hiqa thabt وأbو معاaوية محمد بن خزم الضرير wa ثقة أحفظ الناس لxadيiث الأعمش وqad yهم في xadيiثi غayrihi وrumya بالإرجاء qال waxay yihahdeen xadثna هiشام بن cروة عن أبيه cروة بن زبير عن عائشhaةa رضي الله تعالى عنها قالت waxay tir أمna عائشة qاla رsuل رsul وxu yhi صل سلم lowlaa xadاثة عهdi lowlaa xadاثaةu cahdi qowmika tolka ee xilligooda dhawaashada ay ku dhowdahay bilkufri gaalnimo haddii meesha ayaynan dhoolin lowlaa xadaadatu cahdi qowmika tolka ogaalkooda dhawaashada uu ku dhow yahay haddii ayna jirin bilkufri gaalnimo lanaqadtu lbeyta kacbada ayaan dumin lahaa wa banaytuhu waan dhisi lahaa calaa asaasi ibrahim nabi ibraahim qawaacidiisa ayaan ku dhisi laha alayhi salaam wajacaltu lahu waxaan u yeeli lahay khalfan baab dambe ayaan u yeeli lahay fa ina qurayshan quraysh lamaa goortii banat ilbeyta kacbada dhisay iqtasarat way soo gaabisay sababta u gaabisan waan soo marnay cabdillahi bn zubayr lidalika radi allahu ta arda wuxuu sameyey markii dambe markuu kacbada markuu xijaaz qabsaday kacbada wuu dumiyey dib uu dhisay sidii nabigeenna uu tamaniyey ayuu yeelay laakiin waa looga daba imaaday xajaaja ugu daba imaaday markuu asagana meeshii lagu dilay meeshii <laughs> alaaciib ibn zubayr ciyaaryaarta ibn zubayr shuqul kuma lihin marka waa tabtigii ku celiyey ilaa hadda marka maalintii nabiga sidoo ogaa ay kacbada tahay weyaan lagama bedelin dabcan in dib loo cusboonaysay iniwaa baab kale taas laakiin qawaacidda uu nabigeena ku ogay alai sl slam ayay weli ku taagan tahay waay xadiidka laba kun sagaal boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa iqa wa moxamed ibn cabdilacla asancaani waa iqa can khaalid ibn xarit alhujaymi waa iqatun tabt can shucbat waa imaamkii can abi isxaaq isabiici waa iqatun caabidun muktir ikhtarada fii aakhirihi can laswad ibni ziyadin naqci waa iqatun faqihun mukhadram muktir ana uma almu'miniin caaisha radi allah tn qalat waxay tir ummuna caaisha ina rasul qa rsulkan wuxuu yidhi lowlaa ana qowmii tolkey wa fii xadiidi muxamed muxamed ibn cabdilala xadiidkiisana labana meesha xadiis ismaaciil iyo mascuuda ay waxaa wariyeen iyo maxamed ibn cabdilala wa fii xadiidi maxamed maxamed xadiidkiisana qowmaki ki xadiidkii hore wuxuu ahaa lowlaa ana qowmii tolkey kan kalena waxaa weya qawmaki tolkay eh, tolka iyo tolkay waa isku mid ayaga isku tol waaba de waa reer qoraysheed <laughs> moogta kulligood xadiidu cahdin ogaalkooda miduu ku dhowi bijaahiliyatin jaahilnimo haddii aynan ahayn lahadamtu lkacbata ayaan dumin lahaa kacbadii wajacaltu laha baabayni laba baaba ayaan u yeeli lahay falamaa goortii malaka uu hantay ibnu zubayr uu maka la wareegay jacala laha baabayn laba albaab ayuu u sameeyey radia allahu tacala anhu arda xadidka laba kun sagaal boqol iyo labaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna cbdiraxman ibn mxamed ibn salaam laa ba'sa bihi wa tartusi qala xadaثna yaziid ibnu haarun الsulami wa iqat mutqin caabid qala anba'ana jariir jرير بن xازم الأزدي wa ثiqة لكن في xadيiثi عن qتاadة ضعف وlah أwhاm إذا xadث عن xفظه qال xadثna يزيد بن رومان الأسدي ورواية عن أبي هريرة مرسلة عن cروة بن زبير عن cائشhaة رضي الله عنها ورحم جميع الرواة أن رsuل صل ل رsulka وu لha wuxuu ku yidhi يا cائشhaةu cائشhoy lowlaa أنa qومika tolka xadiiu cahdin ogaalkooda midu dhow yahay bijaahiliyatin hadii aynaan jirin la amartu bilbeyti kacbada ayaan fari lahaa in la dumiye fahudima waa la dumin lahaa faadhaltu fiihi waxaan soo gelin laha ma akrija minhu laga bixiyey oo meesha xajar ismaaciila ah, qeybta laga bixiyey ayaan soo gelin lahaa xajar ismaaciil oo dhanna ma ah la socda waa qeyb ka mid a ah. wa alzaqtuhu bilardi albaabkan hadda kor jirood aragteen dhulkaan ku dhejin lahaa waxay u yeeleen nimankan reer qureysheed qofka ay rabaan si ay usoo geliyaan qofkaan rabin qofka ay rabin ay usoo gelin ila dhulkaad uu ku dhegan yahay moogta waa la iska soo geli laakiin kor ay saarayaan jaranjar iyo qof kasoo maxoo ah, ay rabeen waa kasoo dabagedinayaan meeshaas ay marka saasay u yeeleen o wajacaltu lahu baabayn laba albaab ayaan yeeli lahaa baaban baab iyo albaab sharqiyan dharka qorax ka soo bax xaggeeda waa kan hadda furane iyo wa baaban albaab harbiyan ee galbeedka ah fa inahum iyagii qad cajazuu waxay ka cajizeen can binaa'i dhiskiisa dhisitaankiisa ay ka cajizeen oo dhaqaalalaan baa ku dhacday xalaal dhaqaalo xalaal ay u waayeen fabalaqtu fabalaqtu waxaan gaarsiin lahaa bihi ama la gaari lahaa asaasa ibrahim ibrahim asaaskiisa calayhi salaam qaala wuxuu yidhi cabdullahi bin cumar fadalika kaas alladii kii weeyaan xamala ibna zubayr cbdullahi bin zubayr ku xambaaray calaa hadmihi inuu dumiyo inuu cabdullahi bin cumar hadalkaa ninka dhahay u yahay u badantahay qaala yaziid wuxuu yidhi yaziid ibnu haaruun asulami oo iqatun mutqin wuxuu leeyahay ruwaadda ka mid ah waqad shahidtu ibna zubayr cbdullahi bin zubayr ayaan xaadiray xiina goortii hadamahu u dumiyey oo banaha u dhisay oo adhala fiihi u geliyey min aijri xijr ismaaciil uu qayb ka soo geliyey waqad raaytu waxaan arkay asaas ibraahim ibrahim asaaskiisa ayaan arkay yani asaaska nebi ibraahim laftirkiisaan arkayba ajiib asaaskiisaan arkay calayhi salaam xijaaratan ayaan arkay dhagxaan ka asnimat libil geela kuriskiisoo kale ah mutalaaxikatan isku dhegan oo aad taa isugu ah dhagxaan aad lisu geliyo sida kuruska geela iskugu dheganyo kale iskugu dhegan inuu asaaska nabi ibrahim hayan marka weyaan si adagaad marka nabi ibrahim u dhisay calayhi salaam waid yarfacu ibrahim alqawaacida min albeyt waismaaciil rabbana taqabal mina inaka anta samiic caliim marka asaaskii ayaan arkay ayuu leeyahay ninka la yihahdo yaziid ibn haruun raxima allahu ljamiic xadiidka insha allah baabka u dambeeyo caawa ama galabta u dambeeya cashirkeenna laba kun iyo sagaal boqol iyo afraad waa xadis saxiixa qala imam ibn sacd akhbarna qutayb ibn saciid qala xadathana sufyaan ibn cuyeyna can ziyaada ibn sacd alkhuraasani wa hiqatun tabt can zuhri can sacيid بn musayb can abi hurayraa radi alahu ta q abi hurayra qaala rasul sl sm yukharibu lkacbata kacbada waxaa kharibi doona oo burburin doona du sawiiqatayn gadafyada labada gadafya kan lah oo min alxabashati ree xabasha ah waa midka lagu qalqaloocan saa u qalqaloocaan mid xabashi ah ayaa burburin doona ayuu nabig yihi sala allahu alayhi waali waslm xadiis kale wa cadaynaysaa waa anooba u jooda oo hadda fiirina isagoo kacbadii dhagax dhagax u fujina xilligaas waa xilligee marka culimadu waxay leeyihin xilliga iyaga isaga waa xilligii eh, ay adduunkan laga waaya man yaquulu allah allah oo dadkii muslimiinta ay wada haligmaan oo gaalo bes ah yatahaarajuuna kahaarij اlxumr ay soo haraan oo aakhir zamanka oo ay leeyihiin hada wallahu aclam w sala اllah waslm ala abdi rasuuli